بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى مؤلفك رحمه الله تعالى فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii jawaazi tafwiidi alaaqi lizawja bannaanaanshaha uu bannaan yahay bandhigga loo bandhigaya alaaqa zawjadii macnaha inay bannaan tahay xaaskii in loo bandhigo inay iyadu isfurto ay nafteeda furto taasaa laga hadlayaa fasalka waana arrin jaa'is ah oo bannaan bilijmac culamadu way isku waafaqsan yihiin waxayna arrinkaa u deliishadeen in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu doorgeliyey dumarkiisa laba arrimood inay la nagaadaan oy la joogaan iyo inay kala tagaan waa markii uu soo degay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajika in kuntunna turidna alxayaaةa اddunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila nabiga waxaad ku dhahdaa xaasaskaaga haddaad adduunyo doonaysaan adduunyada iyo quruxdeeda kaalaya aan mutacadiinana idin siiyo aana idin furo marka ikhtiyaar buu nebig alai salaam uu siiyey dumarkiisi uu kala doorgeliyay arrinkaas marka doorashadooda ay dooranayaan furqada inay kala tagaan haddaysan yani doorgelintooda la doorgelinaya inay kala tagaan haddaysan raad ku yeelanaynin haddaysan raad lahayn in la doorgeliyo wax macnaha mayna samaysan macnaha waxay tusinaysaa haddii marka ay doortaan inay kala tagaan in dalqadii ay sidaa ku dhacayso waaya lahu ay lizawji zawjkii waxaa u sugnaaday tafwiidu alaaqihaa alaaqeedii inuu bandhigo ilayhaa xaaskii bandhigo wa huwa bandhigaasina tamliikun waa milkisiin filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno fa yushtaradu kolkaa waxaa la shardigaa liwuquucihi liwuquuci alaaqi alaaqa dhicitaankiisa tatliiquhaa inay isfurto cala alfawdi degdeg inay isu furto wain qaala hadduu dhaho alliqii naftaada fur bialfin kun ku fur oo fa allaqat nafteedii ay furto baanat way dheeraanaysaa walazimahaa waxaana ku laasimaya alfun kun wafii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye tawkiilun tafwiidkaasi waa tawkiil uu wakaalanaya ayadii falaa yushtaradu marka lama shardiyo alfawru degdeg lama shardiyo fil asaxi muctamad haddaan qabanno waaya wa fi ishtiraadi qabuulihaa aqbalkeeda in la shardiyana ay aqbasho khilaafulwakiili wakiilka khilaafkiisiibaa ku sugan walahu waxaa cala qowleyn labada qowl haddaan ku soconno tamliik iyo tawkiil lahu waxaa u bannaan zawjkii alrujuucu inuu ka laabto tafwiidka asaga ah qabla taliiqaha intayna isfurin ka hor wuxuu zawjka waxaa u bannaan xaaskiisa inuu u bandhigo inay nafteeda furto tafwiidu alaaqiha ilayha inay nafteeda furto inuu u bandhiga iyadoo dhaho isfur kaan yaquula lahaa alliqii nafsaki naftaada fur abiinii nafsaki naftaada dheeree iyo wixii la halmaado ama lafdi sariix isticmaalo ama lafdi kinaaye ah ha isticmaalo laakiin waxaa shardi ah sawjada loo bandhigaya inay ahaato mid qaangaadh ah oo caqli leh waa inay mukalafo ahaato inanti yaraydiyo tii waalayd ayada looma bandhigi karo sidoo kale inuu alaaqa loo bandhigayo ahaado alaaq munajaz ah ou dhaho waxaan ku siiyey naftaada inaad furto ama waxaan kuu bandhigay naftaada inaad furto ama naftaada fur iyo wixii la halmaada laakiin haddii uu tacliiqiyo ma asaxayso mael hadduu dhahoo kale hadday berri soo gasho naftaada fur ama hebel hadduu yimaado naftaada fur ma anfacayso waa tacliiq haddaba tafwiidka aan soo tilmaannay ma tamliig baa mise waa tawkiil waa laba qowl ayaa ku jirta qowlka jadiidkaa ah wuxuu leeyahay waa tamliig waa milkisiin macnaha gabadhii baa la siinaya dalqadii oo lagu wareejinaya xukmu tamliig buu qaadanaya waaya maxaa yeelay maadaama gabadhani ay manfac ku helayso markay nafteeda furto oy madax bannaanaanayso waxay la mid tahay sida tamliikaadkii kale umay la mid tahayo xukunkii tamliiga ayuu qaadanaya tafwiidka markuu leeyahy naftaada fur sida asagoo dalqadii siiyey weeye oo markaa u hibeeyey waay sidaa darteed la shardiya qowlkaa jadiidka haddaan ku soconnay leh tafwiidkani waa tamliig waa siin uu siinaya dalqadii gabadhi haddaan qowlkaa ku soconno waxaa loo shardiyaa si uu dalaaqu u dhaco in ay degdeg nafteeda u furto degdeg inay nafteeda u furto ayaa la shardiyaa horta zawjku waa inuu mukalaf yahay baaliq caaqila waa yahay ayadoona waa inay sidoo kale mukalafad ay tahay baaliqa caaqila intaa markii laga soo tago waa inay degdeg nafteeda u furto marka uu ku dhawaaqo tafwiidka uu dhaho naftaada fur waa inay isla markaaba ay dhahdo naftayda waan furay waaya oo jawaabtayda dejisaa waxaasaa loo leeyahay maadaama meeshan tamliig uu jiro sida tamliikaadka kaleba sida beecii wixii la halmaada loo shardinaya iijaabka qabuulka inay xidhiidhaan ayaa tanna la yidhi waa inay xidhiidhaan haddaba hadal dheer hadduu soo kala dhexgalo ama sheeko kale ama doodka hadday soo kala dhexgasho waxaa weeye markaa dalqadii dhici mayso kadib nafteeda furto maalan markuu ninkuu yidhi naftaada fur ayay la dooday ama way qayliday ama sheeko kale soo dhexgelisay kadib ayay tihi naftayda waan furay ma furmayso laakiin hadduu hadal yar nafta soo dhex galo hadal yar hadduu soo kala dhex galo hadalkii zawjkii iyo jawaabteedii oo mala dhahdo maxaan isku furaa seen isu furaa kadibna ay dhahdo طallaqtu nafsi nafteeda waan furay way furmaysaa wax faasilka yarkaa raad ma leh hadduu ku dhaho kun isku fur dabeetana ay isfurto baa'in bay noqonaysaa kunkiina waa laga rabaa oo markan wuxuu noqonayaa tamliik biciwad tamliik biciwad buu noqonayaa haddii uu dhaho naftaada fur oo wax ciwada uusan ku xidhinna ay markaa saa isku furtana waxay noqonaysaa hibo inuu u hibeeyey dalqadii waayahay qowl waa qowlkaas waa qowlkaa jadiidka wuxuu leeyahay tafwiidkani waa tamliig qowlka labaadna muxuu leeyahay wuxuu leeyahay waa tawkiil gabadhiibuu u wakiishay oo markaa qowlkan dambe ele waa tawkiil wuxuu leeyahay wax degdega lama shardiyo wax degdega lama shardiyo sida wakaaladaba qof markaad wakiilato aysan shardi ahayn inuu deg u guddoomo wakaaladii ama uu fuliyo inuu aqbalo wakaaladda gabadhan inay aqbasho tafwiidkan ma shardibaa waxaa ku jira khilaafkii ku jiray wakiilka aqbalkiisu aqbalaya wakaaladda laba qowl baa soo dhaaftay fii baab alwakaala wakiilka ma shardi baa inuu aqbalo mise shardi ma ah laakiin sida muctamadka waxay ahayd inaysan shardi ahayn lafdan inuu aqbalo laakiin ficlan inuu u wakaaladda ayadaa shardi ma in qabuulkeedu noqdo lafdan laakiin waxaa shardi ah ficlan in loo fuliyo waaya labada qowl haddaan ku soconno kaa dhahaya tafwiidkani waa tamliig iyo kan dambe dhahaya maya waa tawkiil labada qowlku waxay isku waafaqsan yihiin in ninkii uu xaq u leeyahay inuu ka noqdo tafwiidkii intaysan dalqadii ku dhawaaqin gabadhii markuu yidhi naftaada fur intayna u jawaabin wuu ka laaban karaa zawjkii ama tafwiidkani waa tamliig ama tafwiidkani waa tawkiil labada qowlba isku raacsan yihiin in uu ninkii ka laaban karo intaysan dalqadii ku dhawaaqin maxaa yeelay tamliig iyo tawkiilkaba labada waa laga noqon karaa qabla alqabuul qofkii intuusan aqbalin hadda beec oo kale maalan qof haddaad odo bictuka sayaarati gaarigayga waxaa kaaga iibiyey kun baan kaaga iibiyey intuusan kuu jawaabin waad ka laaban kartaa waa tamliigi tawkiilkana qof baa tidhi waan ku wakiishay intuusan kuu jawaabin ama uusan wakaaladii fulin waad ka noqon karta marka tanna waa un saas oo kale hadday haddaba nafteeda furto markuu ka laabtay kadib dalqadii ma dhacayso wuxuu hi lahu waxaa zawjka u banaan tafwiidu dalaaqihaa gabadhii furitaankeeda inuu u bandhigo ilayhaa gabadhi wa huwa tafwiidkaasina tamliikun waa guddoonsiin gabadhii la guddoonsiinayo dalqadii fi ljadiidi qowlka ah jadiidka qabano qowlka muctamadka ah fa yushtaradu haddaba waxaa la shardiyaa liwuquuci dalaaqa dhicitaankiisa loo shardiyaa tatliiquhaa inay isfurto cala alfawri degdeg deg inay isku furto wain qaala hadduu ninkii dhaho alliqii naftaada ku fur bialfin kun oo faallaqat marka ay isfurto baanat way dheeraanaysaa oo baa'in bay noqonaysaa walazimaha alfun kunkiina waa uu ku waajibayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye tawkiilun waa wakiilasho tafwiidkani waa tawkiil falaa yushtaradu haddaba lama shardiyo alfawru degdeg lama shardiyo filasaxi muctabar haddaan qabanno wa fi ishtiraadi qabuulihaa aqbalkeeda shardintiisana waxaa ku sugan khilaafulwakiili wakiilka khilaafkiisa ayaa ku sugan oo yacni qowlka muctabadka wuxuu leeyahay shardi ma inay eh, aqbasho wa calalqowlayni labada qowlba haddaan ku soconno qowlka tafwiidka iyo eh, qowlka tamliigka iyo qowlka tawkiilka lahu ninkii waxaa u bannaan alrujuuc inuu ka laabto eh, tafwiidkii qabla taliiqaha intayna isfurin ka hor walow qaala dhaho idaa jaءa ramadaan bishii ramadaan hadday timaado فطلقيi isفur laqىa hadalkaasi waa laaqi calى التmliiki qowlkii تmliig haddaan ku socono waaya haddii uu dhaho bisha ramadaan markay timaado ama ay soo gasho naftaada fur maalan waxa weeye hadalkaasi waa hadal laqwi ah markii aan ku soconno qowlkii lahaa tafwiidku waa tamliig waa kaan horey usoo tilmaannay tafwiidkan inaan la tacliiqin karin inaan tacliiq ama shardi lagu xidhi karin ee uu ahaado munajaz tanjiis wa inuu ahaado haddana waxaa soo galay tacliiq sidaad arkayso oo idaa jaaa ramadaan buui marka maadaama tacliiq uu soo galay waxa weeye ma fulayo tafwiidkaasi oo laaqi buu noqonayaa maxaa yeele tamliiga lama tacliiqiyo tamliig sidiisaba lama tacliiqiyo ma dhigi karto maalan idaa jaaa shahru ramadaan bictuka sayaaraati ma asaxayso marka tamliikaadku tacliiqa ma aqbalaan laakiin tawkiilku wuu abalaa tawkiilku wuu aqbalaya waaya sidaa darteed haddii aan dhahno qowlkii qowlkani waa asaxaya aan cibaaradana waa sax haddii aan waa tamliigna ma asaxayso walow qaala hadduu dhaho abiinii dheeree nafsaka naftaada fa ay dhahdo abantu waan dheereeyey wanawayaa ay niyeystaan dalaaqii waqaca waa uu dhacaya wailaa haddii kale ayna niyeysanin falaa walow qaala hadduu dhaho dalliqii naftaada fur oo fa qaalat ay dhahdo aabantu naftayda waan dheereeyey wanawat ay aw amase abiinii naftaada dheeree buu idhi wanawa wuxuu niyeysay asagu alaaqii oo fa qaalat waxay tidhi allaqtu naftayda furay waqaca waa u dhacayaa halkan wuxuu tilmaamaya mualifku tafwiidku inuu ku xasili karo tafwiid alaaq kinaaye inuu ku xasili karo siduu sariixba ugu xasilaya lafdi oo alaaqi ku cad lafdigii kinaayadaha sarbeebka ahaana in lagu tafwiidin karo gabadhii oo wuxuu idhi hadduu xaaskiisi ku dhaho abiinii nafsaki naftaada dheeree waa kinaayo ayadna isla kinaayadii ba isku furto waxay tidhi abantu naftayda waan dheereeyey isla markaa labadooda way niyeysteen asaguna markii uu ku dhawaaqayey tafwiidka uu lahaa abiinii naftaada dheeree ila waa kinaaye wuu niyeystay alaaq ayadna markay lahayd abantu naftayda waan dheereeyey waxay nigeystay alaaq markaa alaaqii wuu xasilayaa maadaama la helay kinaayo macaniya labada dhinacba waaya haddii laakiin labadoodaba aysan niyeysanin wailaa waxa weeye bian lam yanwiyaa labadooda maysan niyeysanin ama midkood baa niyeysan zawjku wuuba niyeystay ayadaa niyeysanin ama ayadu weyba niyeystay lakiin zawjkaa niyeysanin markii lafdigan lagu dhawaaqay kinaayada ah waxaa weeye alaaqii markaas ma dhacayo maxaa yeele waxay noqonaysaa kinaayo bilaaniye ah marka kinaayo bilaaniye ahana alaaqi ku dhici maayo waaya haddii uu ku dhaho naftaada fur alliqi nafsaki naftaada fur buuri dabeetana ayadna waxay isticmaashay lafdi kinaaya ah zawjku wuxuu tafwiidkii u isticmaalay lafdi sariix ayadna lafdi kinaaya ah oo waxay tihi abantu wanawat isla markaa niyadii bay ku dartay kinaayo macniya isticmaasha dalaaqi uu dhacaya ta cagsigeedna waa uu la mid haddii uu dhaho abiini naftaada dheeree isla markaa wuu niyeystay dalaaqi lafdi kinaayo isticmaala lakin dalaaqii buu niyeystay ayadna waxay isticmaashay lafdi sariixa oo waxay tidhi allaqtu naftayda waa furay waqac dalaaqi labada suura buu dhacaya sababtoo ah gabadhan way fulisay wixii uu faray oo alaaqii ah labadaa lafdi ee iskhilaafay sariixa iyo kinaayada ay ku kala duwan yihiinna saamayn ma leh saamayn ma leh walow qaala hadduu dhaho alliqii naftaada fur wanawaa uu niyeysto alaaa saddex fa qaalat ay dhahdo dallaqtu waan furay naftayda wanawathunna saddexdiina way niyeysatay faalaun saddex bay ku furmaysaa wailaa haddii kale oo aysan niyeysanin ama asaguusan niyeysanin fawaaxidatun mid uma dhacaysa ilaai muctamad haddaan qabano wuxuu yidhi hadduu gabadhiisa ku dhaho naftaada fur isla markaa markuu lahaa naftaada fur saddex dalqood ina isku furtuu niyeysanayn lakiin muuse ku dhawaaqay saddex isku fur muusa dhihin laakiin wuxuu idhi isfur umuu naftaada fur buui laakiin saddex buu niyeystay ayadna waxay tihi naftayda waan furay saddexna way niyeysatay haddaba labada dhinacba waxa weeye saddexdii bay niyeysteen zawjkiina saddex buu niyeystay markuu alaaqii u bandhigayey ayadna saddex bay niyeysatay markaa saddexda dalqaboodba way dhacayaan sababto ah lafdigan alaaqa ah waa sariix ee sariixa ah wuxuu kinaaya ku yahay cadadka sariixu alaaqi kinaayatu fi lcadad alaaqa sariixiisu wuxuu sarbeeb ku yahay ama kinaaye ku yahay cadadka cadadka dalaqaadka ma midba ma laba ma saddexba marka ninku hadduu dhaho gabadhiisa maalan waan ku furay oo hal dalqad niyeysa halkiiba ku furmaysaa hadduu ku dhaho hadduu laba niyeystana labadii ku furmaysaa hadduu saddex niyeystana saddexdii ku furmaysaa niyadiisa ayaa loo raacaya marka tanna waad aragtaa way niyeysteen asna wuu niyeystay saddexdii ayadna way niyeysatay laakiin mayna ku dhawaaqin saddex saasay ku furbaysaa saddex bay ku furbaysaa haddii kale laakiin waa ilaa ilaadaas waxaa soo hosgelaya saddex suuro ama labadooda mayna amba asagaa niyeysanin oo ayadaa niyeysatay amba asagaa niyeystay oo iyadu saddexdaaba waxaa weeye hal dalqad unbaa dhacays hal dalqad unbaa dhacaysaa waaya walow qaala hadduu dhaho ay alliqii nafsaki naftaada ku fur alaaan saddex fawaxadat ay midayso mid uu nafteeda ku furto ow amase cagsahu taa wuxuu naftaada midun ku fur oo faallaat saddex bay ku furtay fawaaxidatun midumaa dhacaysa ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi naftaada waxaad ku furtaa saddex saddex isku fur buuri dabeetana waxay tidhi mid baan isku furay amba wuxuu idhi mid isku fur hal dalqad isku fur waxay tidhi saddex baan isku furay laba jeeraba labada suuraba waxaa dhacaya hal dalqad waayo marka hore ee uu yidhi saddex isku fur ay mid isku furtay dee middaa ay isku furtay saddexdii u fasaxay umay ka mid marka maysan khilaafin saddex buu fasaxay mid bay ka qaadatay xaq bay u leeday mid ka qaadato waayahay markan dambe ee uu mid u fasaxay saddex isku furtayna dee miduma u fasaxay labadaas ayadaa ku darsatay xaqna umalay labadaa ku darsato waad sooma middii u fasaxay unbaa dhacaysa faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay ishtiraad alqasdi fi اطalaaq qasadkii in loo shardinayo alaaq waa ruknigii saddexaad ee arkaantii alaaqa horey waxaan usoo tilmaanay alaaqu inuu leeyahay han rukni rukniga koowaad waxaan idhi waa mualliq waa kii wax furayey waa zawjkii siiqadii ku furayey oo aha alaaqi ee maxalkii uu alaaq ku dhacay oo ah wilaayadii oo ah gabadhan inay xaaskiisa tahay iyo qasadkii kan haddaba waa qasadkii wey in dalaaqi qofkii uu qasto wuxuu idhi mara idaa mara uu maro bilisaani naa'imin mid hurda carabkiisa qalaaqun furiin hadduu soo maro laqa waxa weeye laaqi weeye waxba kama jiraan weeye walow sabaqa lisaanuhu carabkiisu hadduu ku degdego bialaaqin alaaq oo alaaqii soo dhaafa carabkiisa ah bilaa qasdin asagoon u qasdin laqa kaasina waa laaqi oo wax ka soo qaad ma leh walaa yusadaqu loo rumayn mahayse daahiran xagga daahirka loogu rumayn mahayo inuusan dalaaq u qasdin ilaa biqariinatin astaan cad in la hela mooyaane wuxuu ku qof hurda oo naa'im ah ayaa carabkiisa waxaa soo maray dalaaq isagoo hurda ayuu ku dhawaaqay alaaq islaantaydii baan furay buui waa laaqi waxba kama jiraan wey loo qaban maayo loo qaban maayo waaya maxaa yeele nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi rufica alqalamu can ثalaaث qalinkii takliifta waxaa loo kor yeelay saddex waxaa ka mid ahaa wa can الnaa'imi xataa yastayqid kii hurday ilaa uu ka soo baraarugo midda kale qasadkiibaa meesha ka maqan qofkan hurda oo ma qasdin inuu gabadhiisii furo haddii carabkiisa uu soo dhaafo alaaq muusan u qastin inuu ku dhawaaqo laakiin carabkiisiibaa ku degdegay alaaqi oo carabkiisii ayuu waxaani ka soo baxay waayo xuruuftii alaaq ayaa soo dhaaftay laakiin macnihii alaaq muusan u qastin taasina waa laaqi waxba kama jiraan weeye oo alaaqii ma dhacayo taas waxaa la mid ah haddii uu lafdiga alaaq uu ku dhawaaqo asagoo qof kale ka soo tebinaya tusaale ahaan wuxuu idhi hebel baa wuxuu idhi allaqtu zawjatii xaaskaygii baan furay asagoo markaa xaaskiisi uma jeedo wuxuu ujeedaa xikaayatan can hayrihi qofkaas uu ka sheekeynayo ayuu u jeedaa waxaa taa la mid ay dhaheen culimmadu faqiih sheekha fiqiga akhrinaya lafdiga alaaqa iyo carabkiisa kusoo laalaabanaya gabadhii intaasaan ku furay haduu xaaskiisi intaa ku furo maanta o dhan wuxuu ka sheekeynayaa oon furiinki oo intaasaan ku furay iyo ku furay iyo saddex baan ku furay buu leeyahay eh, hadduu dhaho zawjadeedii saddex baan ku furay marka dee xaaskiisi kaa furnaan mayso ninkaan wuxuu uga darsigiisa ayuu ku sharxayaao masaaishiibuu ku suuraynaya sidaa darteed asagoo alaaq ma qastina kama furmayso ninkan carabkiisa soo dhaafay alaaq loogu rumayn mahayo daahir ahaan eg fiqigu mararka qaarkood masaaisha wuxuu kala qaadaa daahiran wa baainan innaga daahiran qofkan waxa weeye u rumayn mayno laakiin baainan allahu aclam waxaa laga yaabaa s sidaa uu sheeganayo inay tahay nin baa wuxuu yidhi xaaskiisa ku yidhi waan ku furay dabeetana marka la weydiiyey la yidhi gabadhaadii waad furtay ayaa wuxuu yidhi ooma qistin dalaaqiya carabka iga xaday hadalkaunbaa soo dhaafay marnaba uma qasdin inaan gabadhan furo xagga daahirka u rumayn mayno maxaa yeelay xaqulkhayr baa meesha ku tacalluqa qof caaqil ahna ereygu ku dhawaaqayo haaliban waxaa asala inuu qasday marka taa ka yeeli mayno xagga daahirka qadaa'an ka yeeli mayno laakiin baainan wa diyaanatan asagii rabbigii baan isu daynayna hadduu asagu og yahay naftiisa in uuna alaaq u qasdin ee carabkauun soo dhaafay gabadhaasi ka xaaraantimoommayse alaalbata laakiin agga aahirka haddii maxkamad soo joojiyo maxkamaddu ka yeeli mayso maan u qastin soma naxnu naxkum biawaahir wallaahu yatawala saraair ilaa biqariina inay qariino jirta mooyaan hadday qariino meeshan taallo waan ka yeelaynaa oo qariinadu maxay noqon kartaa maalan gabadhii markay ka maydhatay xaydkii ayuu gogoshii ugu yeedhay maalan dabeetana wuxuu doonay inuu dhaho anti ilaana aahira adigu waxaa tahay hadda mid daahirad ah oo daahir ah markaasa wuxuu u soo degdegay anti ilaana aaliqa eg daahira iyo aaliqa way isu dhow waa loo qaateen inuusan ereygaa u qastine kan kale uu jeeday wuxuu idhi mara idaa mara haddii uu soo maro bilisaani naa'ibin mid hurda carabkiisa alaaqun alaaq baa carabkiisa soo maray laaa waa laqwi wey hadalkaasi wax ka soo qaad male walow sabaqa hadduu u degdego lisaanu carabkiisii bialaaqi alaaq hadduu u degdego macnaha carabkiisuu soo dhaafo bilaa qasdin asagoon u qasdin lagaa buraya walaa yusadaqu loo rumayn mahayo daahiran xagga daahirka loogu rumayn mahayo ilaa biqariinatin astaan inuu keeno mooyaane walow kaana hadduu yahay ismuhaa gabadha magaceedu aaliqan hadduu aaliq yahay oo faqaala uu dhaho yaa aaliqu aaliqeey oo waqasada nidaa yeedhis u jeedo lam tatluq furmi mayso wakadaa waxaa la mid ah in alaqa hadduu iska ilaaqo lafdiga aaliq ousan nidaa iyo waxba uga jeedin fil asaxi muctamad haddaan qabanno wain kaana ismuhaa gabadha magaceeda hadduu yahay aariqan aariq aw mase aaliban aalib oo faqaal u dhaho yaa aaliqu aaliqey oo waqaal u dhaho aradtu nidaa yeedhis baan ujeeda inaan u yeedho gabadhii oon u dhawaaqo faltafa alxarfu xarafkiibaa ka wareegay carabkayga oo waxa weeye lafdigan kaloon baan ku dhawaaqay sudiqa waa loogu rumaynayaa dhaartiisa wuxuu ku gabadha magaceeda la yidhaahdo daaliq tii furan baaba la yidhahda magaceeda furan dabeetana markii uu yeedhay wuxuu hi yaa aaliqu tii ama uraney furaney dabeetana wuxuu qasday nida wa qasada nida yeedhis buu qasday gabadhi furi mar haddii magaceeda aaliq la asna uu nida u qastay dee ma fur meesha qariino xoog badan baa taalla oo lafdigan aaliq macnaheedii ka sarfinaysa ah in gabadhan magaceeda yidhahda aaliq asna uu yihi yaa aaliqu iska cadday markaa inuu u jeedo nidaa asagana wuuba caddaystay waxaa taa la ah, uu iska ilaaqo oo macnaha lafdigan yaa aaliq uu iska yidhi waxba ugama qastin nidaana ugama qastin furiina ugama qastin ayadna khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah kuma furmayso xamlan cala اnidaa yeedhis baan ku xambaaraynaa maxaa yeelay muusan u qasin alaaq lafdiga aaliqna halkan waa mushtarag labada macna buu xambaaraa inuu eh, nida uga jeedo inuu alaaq uga jeedo wاlأصlu dawaamu nikax nikaxu inuu daa'im yahay ayaa asal ah. gabadhan magaceedu yahay magac u dhow aaliq oo xuruufta inta badan ay wadaagaan sida maalan kale aariq ama aalib magaceedii aariq ah markuu yeedhay wuxuu uhi yaa ama aalibba u yeedhi wuxuu hi yaa aaliqu dabeetana wuxuu hi waxaan uga jeeday nidaa inaan gabadhan magaceeda ugu dhawaaqo aaliq ahaa dabeetana carabkaygiibaa ka booday xarafkii meesha aalib dhihi lahaa baan aaliq idhi ama meeshan aaliq dhihi lahaa baan aaliq idhi oo xarafkaygiibaa ka booday oo carabkaygii ayuu e, e, e, waxa wey daba maray weydaarti taana waa lagu rumaynayaa maxaa yeele waa qarino waxa wey xoog badan ayuu sheegay oo macquul ah wuxuu idhi walow khaaطabahaa gabadhii hadduu kula khitaabo biطalaaqin furiin haazilan asagoo jeesjeesaya oo dheelaya aw mase laaciban asagoo ciyaaraya wاlxaal huwa aw wahuwa aw amase khaaطabahaa gabadhii wuxuu kula khitaabay bialaaqin furiin wa huwa wlxaal huwa asagoo yadunuhaa gabadhii u malaynaya ajnabiyatan gabadh ajnabiyadan xaaskiisa ahayn wadaalika musawirun taana waxaa lagu suuraynayaa bian kaanat inay ahayd gabadhi fii dulmatin mugdi mid ku jirta aw amase ankaxahaa gabadhii waxaa u meheriyey lahu asaga weliyuhu weligiisa aw amase wakiilu wakiilkiisa oo walam yaclam gabadhan muusan ogeynba in lagu meheriyey oo xaaskiisa inay tahay muusan ogeyn waqaca alaaqii waa u dhacayaa wuxuu idhi gabadhiisa haddii uu alaaq kula hadlo oo kula khiaabo alfaadii alaaqa asagoo iska jeesjeesaya ka dhab ma ah inuu gabadha furana ma rabo haazilan haazilan markuu leey waa lafdigii buu u laakiin macnihii muuna u qastin lafdigan alaaqa wuu qasti laakiin inuu furo ma rabo laacibanna waxaa weeye lafdigii macnaha toona ooma qastin tusaale ahaan ayaa iyadoo la kaftamaysa waxay tidhi ama la ciyaaraysa ama ku jeesjeesaysa ifur tidhi dabeetana wuxuu idhi waad furan tahay la kaftamaya ama waxa wey la ciyaaray waan ku furay buui gabadhiiba ka furmaysaa way ka furmaysaa haddaba inuu qasday hadda inuu furo jeesjees bay ka ahayd ciyaar bay ka ahayd kaftan bay ka ahayd iyo wixii la halmaada way ka furmaysaa maxaa yaele alfaada talaaqu sideedaba dhabteeda iyo dhayalkeedu waa isku mid kaftankeeda iyo jidkeedu waa isku mid dadaalkeeda waxaana taa tusanaya xadiidkii nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam alaaثun jidduhunna jid wahasluhunna jid aalaaqu wاlnikaaxu wاlrajca waaya xasanahu tirmidiy saddex buu nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dhabtoodu waa dhab dheeshooduna waa dhab macnaha inaad u qasado iyo inaad jeeseese kaa tahay waa isku mid waa maxay waa furiinkii iyo nikaaxii iyo gabadhii in la soo ceshado oo waxaa weye gabadhii markaad furtay iyadoo ciddada ku jirta inaad soo ceshato saddexdaaba dhab iyo dheelba waa isuma isku xugun weeye waaya haddii gabadhii asagoo yacani moodaya inay ajnabiye tahay uu lafdiga dalaaqa kula dhawaaqo xaaskiisii weeye asaguna wuxuu moodaya inaysan xaaskiisa ahayn dabeetana wuxuu hi waad iga furanta ama waan ku furay buui oo taasee lagu suuraysanaya qofkii inuu gabadh xaaskiisa ah inuu ku dhaho waad asagoo moodaya inaysan xaaskiisa ahayn maalan meel mugdi ah ayay gabadhani ku jirtay dabeetana wuxuu moodayay gabadh kale oon xaaskiisa ahayn dabeetana sidaasuu ku waad furantahay ama min waraa'i xijaab xijaab baa u dhexeeyey ama way gabadha indhashareereedoo xaaskiisii muuna moodaynin maalan amba eh, gabadhan waxaa uu guuriyey weligiisa ama wakiilkiisa asna muusan gabadhan garanayn inay xaaskiisata soma intaasoo dhan waxa wey gabadh uusan ogeyn inay xaaskiisa tahay yuu kula hadlay lafdiga alaaqa waxa wey way ka furmaysaa yani khaطa'a iyo ismoodsiintaasna saamayn ma leh waa kay qaacidada fiqi ahayd laa cibrata bidanni soo qaad ma malaha waxa weeye gefkiisu cadyahay marka furiinku kaftan ma galo iyo dheel iyo waan moodayy iyo sidan igama ahayn iyo oma qastin iyo waxaas o dham kala socon maayaan waaya walow khaaطabaha gabadhii hadduu kula hadlo bialaaqin furiin haazilan asagoo jeeseesaya oo mase laaciban asagoo ciyaaraya ow amase walxaal huwa asagoo yadunuhaa moodaya ajnabiyatan inay gabarh qalaad ay tahay bian kaanat wadalika musawaru kaana waxaa lagu suuraynayaa bian kaanat inay gabadhii eh, ku sugnayd fii dulmatin meel mugdi ah ama mase ankaxaha inuu gabadhii u guuriye lahu asaga waliyuhu weligiisa o amase wakiiluhu wakiilkiisa walam yaclam uusan inay xaaskiisii tahay ama loo guuriyey gabadhan waqaca intaasoo dhanba alaaqii wuu dhacayaa walow lafada haddii uu ku dhawaaqo acjamiyun ninaan carab ahayn bihi lafdiga alaaqa ku dhawaaqo bilcarabiyati carabiya luada carabiga hadduu ugu dhawaaqo oo walam yacrif macnahu macnihiisana uuna garanaynin lam yaqac alaaqii dhici maayo waqiila waxaa layidhi inawa hadduu niyeysto macnaha carabiyada macnaheeda hadduu niyeysto waqaca alaaqii waa u dhacayaa acjabi ayaa lafdigii alaaqa ku dhawaaqay bilua carabiyana wuu ku furay gabadhi ajabigu waxa wey qof aan carab ahayn oo luqada carabigana aan garanayn ayaa lafdi lafdiga alaaq ayuu ku dhawaaqay maala anti aaliqun buu ihi macnaha lafdiganna ma garanayo ma garanayo ama ha loo yeedhiyo ama yaan loo yeedhin waaya maala qof baa wuxuu idhi carab ah waxaad dhahdaa anti aaliqun xaaskaaga marka kaa hor timaado waxaad ku dhahdaa anti aaliqun ninkana lafdigan anti aaliqun macnaheeda maba garanayaba dabeetna xaaskiisibu ku yidhi anti aaliqun miyay furmaysaa sida saxiixa ma furmayso mar hadduusan lafdigan macnihiisa uusan garanaynin maxaa yeele qasadkii aan soo tilmaannay ayaa meesha ka maqan muuse ninkan u qasdi gabadh inuu furo waayahay ereygan macnihiisana maba garanayaba aslan qiil wuxuu le laga badan yahay hadduu ereyga macnihiisa uu u qasdo yuusan garaninba eh way furmaysaa maalan lafdigan markuu dhawaaqaya anti aaliqun macnihiisa wuxuu yahay ma garanayo laakiin wuxuu leeyahay lafdigan anuu macnihiisa waan u jeedaa wuxuu doonaba anti aaliqu mana garanay hadda anti aaliqun maxay tahay lama garanayo eh, qiil ba wuxuu leey markaa eh, dalaaqii wuu dhacayaa waayahay walaa yaqacu ma dhacayo alaaqu mukrahin qof la khasbay dalaaqiisa fain daharat hadday soo muuqato qariinatu ikhtiyaarin doorasho astaanteed wadalika musawarun kaana waxaa lagu suureeyey bian ukriha ninkii waaba la khasbay calaa alaain saddex inuu ku furo oo fawaxada wuu mideeyey mid buu ku furay aw amase sariixin lafdi cad ayaa lagu khasbay aw tacliiqin ama inuu shardi ku xidho gabadha dalaaqeeda oo fakannaa kinaayu la yimid iyo sarbeeb markii lafdi cad lagu khasbay aw amase najaza wuu dedejiyey markii lagu khasbay inuu shardi ku xidho dalaaqeeda aw amase calaa allaqtu calaa waxaa lagu khasbay inuu dhaho calaa qowlihi qowlkiisa inu dhaha lagu khasbay allaqtu waan furay oo fasaraxa lafdigaa siidaynta ayuu ku furay aw mase bilcukuusi intaan soo sheegnay lidkeeda ayuu la yimid waqaca waa u dhacayaa alaaqi wuxuu idhi qofka gabadha furaya haddii furiinka lagu khasbo alaaqii dhici maayo laa yaqacu alaaqu mukrah qof la khasbay furiinkiisu dhici maayo maba asaxayaba waaya haddii bikayri xaq lagu khasbay wayaan saas ayay jumhuur culamaa ku tageen waaya sidaysan u asaxayn islaamnimadiisaba haddii qof lagu khasbo islaamnimada inuu islaamo la dhaho la dhaho waa lagu dila haddii kale islaam dabeetna uu sidaa tawxiidka ugu dhawaaqo islaamnimadiisa asixi mayso kana waa la mid midda kale waxaa taa daliil waa xadiidka nebigu yhi calayhi الsalaatu wasalaam rufica can ummatii alkhaطأu wاlnisyaanu wama stukrihu calayh ummaddayda waxaa laga kor yeelay gefka iyo hilmaanka iyo wixii lagu khasbay xadii kalena wuxuu ahaa laa alaaqa fii ilaaq ay ikraah yacni alaaq kuma asaxayo fii iklaaqin khasbid dhexdeed macnaha haddii qofkii lagu khasbo inuu gabadhii furo alaaqii ma asaxayo rawaahu abu daawuud waayahay haddaba hadday soo muuqato calaamad muujinaysa qofkani inuu in uun waxa weeye alaaqan ikhtiyaarkiisa ku riday iyadoo hadda la ugu hadda waa la khasbayaa laakiin waxoogaa ikhtiyaar ah ayuu kala dooranaya waxbuu kala dordooranaya haddii doorashaba in inay soo gasho waxa weeye alaaqii u dhacaya tusaale ahaan gabadhii saddex kufur baa markaasaa wuxuu ku furay hal dalqad de waa ikhtiyaar waad aragtaa saddex baa lagu khasbay mid buu ku furay lafdi cad baa lagu khasbay oo sariixa waxaa la yidhi gabadhan waxaad ku furtaa lafdi cad oo sariixa waan ku furay dheh dabeetana lafdi sarbeeba ayuu isticmaalay oo wuxuu ihi maalan gabadhii waan fasaxay maanta laga bilaabo xaaskayga maaha iyo erey noocaas ayuu isticmaalay amba waxaa la yidhi gabadhan dalaaqeeda waxaad ku xidhaa shardi oo waxaad ada maalan haddaad guriga gasho ama haddaad guriga ka baxdo waad furanta dabeetana wuu u dedejiye wuxuu hi waad iga furantahay buui ama waxaa lagu khasbay inu dhaho lafdu alaaq lafdiga isticmaal baa layidhi lafdigaa kufur alaaqa dabeetana lafdiga tasriix buu isticmaalay waa ku sii daayey buui ama intaanaan soo sheegna cagsigeena waxaasoo idin lafdigii alaaqe uu ku dhawaaqay wuu dhacayaa alaaqii wuu dhacayaa sababtu waa maxay maxaa yeele waxaa muuqata maadaama wixii lagu khasbay uu khilaafay inuu ikhtiyaar leeyahay baa muuqata mukhaalafadiisa waxay dareen gelinaysaa inuu qofkani ikhtiyaar u leeyahy wuxuu la yimaada sidaa darteed alaaqii wuu ku dhacayaa waaya wa shardu likraahi khasbidda shardigeedu waxaa weeye qudratu lmukrahi kii la khasbayey inuu awoodi karo calaa taxqiiqi maa shay inuu hirgeliyo hadada bihi uu ku hanjabay biwilaayatin bisababi wilaayatin awood maamul sababteed aw mase takhallubin adkaansho qofkan uu ka xoog badaya ka adag yahay wa cajzi lmukrahi kii la khasbayana uusan karin can dafci qofkan inuu iska difaaco biharabin baxsasho uu ka baxsanayo uu difaaco aw hayrihi ama wax kale oo la mid ah wadanuhu saas idin qore soo maaha mise wadanihi wadanihi baa saxaa wadanihi iyo malayntiisa uu malaynayo annahu kaa mukriha khasbaya in imtanaca ka la khasbaya hadduu diido xaqaqahu wuxuu ugu hanjabay inuu ku fulinayo waaya wuxuu ku yidhi khasbidda shuruud bay leedahay saddex shardi ba halkan mualifkii noogu sheegay hardi kalena dib buu ka keeni doonaa saddexdaa shardi haddii la helo khasbidda dalaaqa iyo keyrkiiba qof kasta oo wax lagu khasbay wixii lagu khasbay markaa ma dhacayo ama ha ahaato dalaaq ama ha ahaato waxaa weeye islaamnimo ama ha ahaato kufri kelimatulkufri ku dhawaaq baa la yidhi wuxuun baa lagu khasbay ama waxa alaatan e baa la yidhi waxaasoo dhan ma fulayo wixii qofka lagu khasbay ama dembi qiraa la yidhi ama dembi qiraa la yidhi dembi usan lahayn qof hebel anaa dilay dheh ama dembiga anaa ka dambeeyey dheh haddii kale xabad baan kuu dhufanaynaa adugu waa loo hanjabay waa fahamta sooma marka shuruuddan meesha mualif ku sheegay khaas kuma aha alaaq ee dhammaan abwaabta fiqiga o dhan bay soo gelaysaa waaya qofkii haddaba la khasbayey shuruudda loo xidhay waxay tahay khasabka khasbidaas o qofkan horta khasbaya inuu awood u leeyahay inuu fuliyo wixii uu hanjabay inuu fuliyo wixii ugu hanjabayey oo awood maamul buu leeyahay baawer buu leeyahay maalan qofkan waa qof maalan dawladdii maamulaya oo madaxweyne ah ama taliyo boolis ah ama sarkaal ah wilaayuu leeyahay kaa xoog badan yahay iskama celin karta aw taqallubin ama uu kaa adag yahay oo hub buu haystaa maalan saa darteed wuu kaa xoog badan yahay oo wixii uu kugu hanjabay ahaa inuu ku dilayo ama dhibaato uu kuu geysanayo waad og inuu kugu fulin karo adna iskama difaaci kartid kaa haddaba waa koobaad inuu qofkan mukriha uu qasbi karo qofkan isla markaa wixii ugu hanjabay inuu fulin karo awood uu ku fuliyana uu leeyahay shardiga labaad kan la khasbay inuusan awoodi karin inuu iska difaaca qofkan difaaci waxaa ka ah inuu carraba u baxsado hadduu baxsan kara ha baxsado hadduuna baxsan karin inuu dee awood kale iskaga difaaco kalow dad kale u habarwacdo dhah war ninka ha laga qabto war ninka ha laga celiyo wafaad sooma kaasina waa shardiga labaad shardiga saddexaad inuu qofkani u malaynayo malihiisa ku xoog badanta in haddii wixii lagu khasbeeyey uu fulin waayo in qofkani uu ku fulinayo wuxuu u hanjabay tusaale ahaan waxa la yidhi gabadhan fur haddii kale waan ku dilaynaa wuu og yahay haddii gabadhan uu furi waayo in dilay uu marka ama wuu u mala haaliba taas wey marka shuruuddii saas ayay ku hirgashay marka saddexdaa shardi haddii la helo waxaa weeye ikraahii markaa uu dhammaystiraya waa ikraha shuruuddiisa dhammaystiran tahay wax ka ratimay markaa ma jirto wuxuu ihi wa shardu likraahi khasbidda waxa weeye shuruuddeedii baa laga wadaaye qudratulmukri kii la khasbayey qudratulmukrihi eg iyo iska ka qudra mukrihi ism aacil iyo qudramukra mukrih iyo mukrah mukrihna waxa weyaan waa ism aacil waa kii wax khasbay mukrahna waa kii la khasbay wa sharط اikraahi khasbidda shardigeeda waxa wey qudrat lmukri kii wax khasbayay inuu awoodu leeyahy calaa taxqiiqi maa hadada bihi wixii uu ku hanjabay inuu fuliyo biwilaayatin maamul inuu ku fuliyo awood maamul aw mase taallubin adkaansho qofkan uu ka xoog badan yahay wacajzi lmukrahi kii la khasbayana uusan awoodi karin can dafci inuu iska difaaco biharabin carar iyo baxsi inuu iskaga difaaco aw hayri ama wax kale wadanihi kaa la khasbay isla markaa uu moodayo ama uu malaynayo annahu kaa wax khasbaya annahu shaniga iska dheh wadanihi inuu u malaynayo khasbayo annahu shaniga in imtanaca haddii uu diido xaqaqahu kan wax khasbaya in uu fulinayo wixii uu ku cabsigeliyey wayaxsulu wuxuuna ku xasilayaa khasbidii ikraahi bitakhwiifin cabsigelin laisku cabsigelinaya bidarbin shadiidin garaac daran aw xabsin ama xidhidh aw amase itlaafi maalin xoolo la baabi'inayo wanaxwihaa iyo wixii la halmaada waqiila waxaa lidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa qatlun dil in laisku hanjabo waqiila waxaa lidhi qatlun dil aw amase qacun gacan laiska gooyo iyo ama xubin laiska jaro aw wuxuu ku yidhi ikraahu wuxuu ku xasilayaa qofkii loo hanjabayey in lagu cabsigeliyo in si daran loo garaacayo haddii la dhao waa lagu garaacaya haddaad gabadha furi weydo waa la khasbay waxaa la mida ah hadii lagu hanjabo in la xidhayo haddaad gabadha furi weydo waa lagu xidhayaa xabsi dheer baa lagu xidhayaa ama xoolahaaga ayaa la baabi'inaya hantidaada la burburinaya iyo wixii la halmaada waaya waa wax kasta oo qofkan caqliga leh ee saaxiibu caqliga ah uu door bidayo in wixii lagu hanjabay inuu fuliyo ayuu ka door bidayaa waxaan eh, lagu hanjabay ama lagu cabsigelinayo inuu u dulqaato haddaba ikraahani wuxuu ku kala duwan yahay dadka ayuu kala duwan yahay iyo asbaabta laisku khasbayo tusaale ahaan qofkan waxaa khasbidu noqon kara waxaan qof kale khasbidu noqonayn sababka asbaabta qaar baa khasbid noqon karta xaaladaha qaar xaaladaha qaarna aan khasbid noqon karin tusaale ahaan qof baa waxaa loogu hanjabay in lacag toban dollar uu haysto qofka in waxaa weeye laga baabi'inayo ama la gubayo qofkii waxaa wey hadduu yahay qof hani ah toban dollar waxba u noqon maayo marka khasbid u noqon maysa taas iyo hanjabaad toban dollar qof hani haddii laga baabi'iyo ama boqol dollarba xataa waxba uma arko laakiin qof faqiiro intaaba wax xoolaha ka haysta tobankaa dollar oo quutulyoomkiisaba intaa ka haysta haddii la tobankaa door waa lagaa baabi'inaya dee taasi hanjabaad bay u noqonaysa dhib bay u keenaysa waaya qof saaxibu muru'a oo sharaf leh hadday gabadhiisii ay ku ihaanaysto dad meel maxshara suuqii bay raqabadda ku dhegta waxay tidhi fur dee qofkaasi waa iraahbyani ikraah bay ku noqonaysaa oo dadko dhan baa kusoo ururayo waa la arkaya ninkii sheekh ahaa oo meeshaa lagu jijiidayo saas darteed hadduu gabadhii saa ku furo waxa weeye way khasabtay dalaaqi ma dhacayo laakiin qof marka horeba dee saaxibu muruu aan ahayn oo saaxibu suuq ah de qofkaasi waxba uma aha taas e, tahdiid uma noqonayso iyo khasbitoona waalaa haadaa faqis wacalaa haadaa faqis qof sharaf leba waxaa la yidhi maalin baa lagu xidhaya amba saacad baa lagu xidhaya sharaftiisi meel bay kaga dhacaysaa haddaad gabadha furi weyda saacad baan ku xidhaynaa baa la yidhi saacaddaas sharaftiisi meel welba kaga dhacaysa saa darteed taasi waxa weeye waa tahdiid bay unoqonaysaa laakiin dad kale iska caadiga aan sharafta lahayn haddii lu dhaho maalin baa la xidhaya o iska dulqaadanaya maalin iyo laba iyo saddex iyo caadi ba agtiisa ka tahay xabsi dheer ma u daran waaya haddaba dadka ku kala duwan yihiin sida muctamadka ah garaaca daran iyo xabsiga iyo xoolaha in la baabiyo waxaasoo dhan waa hanjabaad weeye iyo khasbid qiil ba wuxuu leeya maya dilka dilka unbaa khasbid noqon kara haddii qofka la dhaho waa lagu dili qiil wuxuu leeya maya dilka iyo in qofkii xubin laga jaro ama garaac daran oo cabsi leh halis ah in la garaacayo waxaa umaa noqon karaa hanjabaad iyo khasbid wixii ka soo haray laakiin ma noqon buu leeyahay qiilka laakiin sida muctamadka waxyaabahaas oo dhan waxay noqonayaan eh, khasbid bay noqonayaan wayaxsulu ku xasilayaa ikraahi bitakhwiifin cabsigelin lagu cabsigelinaya bidarbin shadiidin garaac daran oo amase xabsin xidhid aw mase itlaafi maalin xoolihi laga baabi'iyo wa naxwiha wixii la midka ah waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa qatlun dil baa la shardiya in lagu hanjabo qofki wa qiila waxaa yidhi qatlun dil aw mase qacun goyn aw mase darbun garaac makhuufun oo halis ah oo laga cabsanayo walaa tushtaradu lama shardinaya atawriyatu sarbeeb wadalika kaasina bian yanwiya waaba inuu niyeysto hayrahaa gabadhii xaaskiisa ahay gabadh aan ahayn inuu furayo u niyeysto wa qiila waxaa la yidhi in tarakaha hadduu iskaga tago tawriyadii bilaa cudrin cudurdaar la'aan waqaca alaaqii waa uu dhacayaa waaya wuxuu ku yidhi shardi ma aha qofka markii lagu khasbo xaaskiisa inuu furo inuu sarbeeb isticmaalo shardi ma aha sarbeebtu waa maxay waa inuu niyeysto maalan xaaskiisii midaan ahayn oo isku magac yihiin inuu furayo tusaale ahaan waxaa la yidhaha xaaskaaga fur xaaskiisana waxaa la yidhahda maalan zaynab markaas wuxuu yidhi zaynab way furantahy hadda xaaskiisa uma jeedo wuxuu u jeedaa gabadh kale oo xaaskiisaan ahaynoo zaynab layidhaahdo waa sarbeeb waa tawriyo tawriyo weeye shardi maaha inuu tawriyada iyo sarbeebtaas u isticmaalo sidoo kale shardi ma aha inuu tawriyo isticmaalo u dhaho gabadhaydani way furan tahay insha allah hoos buu yidhi insha allah insha allah oon la maqlaynin buu yidhi dee haddii mar insha allah ku dhawaaqo gabadhii furi mayso waaya saan horey usoo tilmaana hardi maa haddaba tawriyadaas waaya qiil baa wuxuu le maya hadduu tawriyadii ka tago asagoo awoodi kara bilaa cudur la'aan waxa weeye dalaaqii uu dhacaya maxaa yeelay de wuxuu awoodi karay gabadhii inuu si toosa ah uusan u furine waxa weeye uu sarbeeb isticmaalo markaa gabadhii way ka furmaysaa laakiin haddii uu cudurdaar uu leeyahay maalan qofkan uu khalkhalay markii la khasbay ayuu isku dhex yaacay dee markaasi waxa weeye cudurdaar buu leeyahay walaa yushtarad walaa tushtaradu lama shardiya tawriyatu sarbeebtii wadaalika kaasina bian weya waaba inuu niyeysto hayrahaa gabadha heyrkeed inuu niyeysto markii uu furay waqiila waxay dhihin taraka hadduu tawriyada iskaga tago bilaa cuduri cudurdaar la'aan waqaca dalaaqii wuu dhacayaa waman qofkii ahima ku dembaaba bimusiili caqlihi caqligiisa wax baabi'inaya min sharaabin oo sharaab ah wax aw dawaa'in ama dawaah nafada waa uu fulayaa dalaaquu wa tasarufuhu iyo tasarufkiisa maamulkiisa lahu asagoo wax u taraya wa calayhi asaga dhib u keenaya asaga lidku ah qowlan ama odha ha ahaado wa ficlan amba ficl ha ahaado cala madhabi muctamad haddaan qabano wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa ma fulayo tasarufkiisu gebi ahaanba wa qiila waxaa la yidhi yanfudu tasarufu tasarufkiisu uu ku fulaya calayhi asagoo ku soconaya oo wixii asaga lid ku ah ayaa fulaya halkana mualif wuxuu ku tilmaamayaa qofkii sarkhaansanaa alaaqiisa xaaladda tan un ma aha qofka sarkhaansan tasarufaadkiisaoo dhan buu halkan ku sheegaya mualifku inkastoo fii baabi alaaq uu ku keenay wuxuu idhi qofkii asagu ikhtiyaarkiisi ku sarkhaama oo wax caqligiisii baabi'inaya ayuu isticmaalay ama sharaab la cabaya ha ama dawo e, waxa weye uusan u baahnayn oo waxa weeye khamri ku dheehan ayuu cabbay qofkaas hadduu ku xadgudbay waxa weeye waxa caqligiisa zuulinaya horta dalaaqiisu wuu fulaya nafada alaaqu dalaaqiisu wuu fulaya gabadhiisa asagoo sarkaansan hadduu furo way ka furmaysaa afarta aymo isku waafaqsanya afarta aymo isku waafaqsanya hamoodina masale on qiil iska ah qowl daciif ah. afarta aymo jumhuuru culamaa waa saaleh ninku sarkaansan dalaaqiisu wuu dhacayaa hadduu mar asaga u qastid waxa weye sakhradan oo waxa weeye Eh, wax eh, kama ku dhacay usan ahayn ama wuxuu ismoodsiiye usan ahayn ama wax lagu khasbay dee afka loogu shubay dee khamrigii maalan wax awoodis ka baxsan waaya sidoo kale tasarufaadkiisu waa ay dhacayaan qowl iyo ficilba ama tasarufaad asaga dheef u aha ahaabaan tasarufaadkaas ama tasarufaad asaga dhibku aha ahaabaan ama qowl ama ficil midkay doonaan tasarufaadkaas ahaado tasarufaadka maalan asaga dheefta u ah waxaa ka mid ah hadduu wax iibsado wuu islaamay islaamnimadiisi waa ansaxaysaa waa fahamti soo maha diintii buu ka baxay waa tasaruf lid ku ah qof buu dilay waa loo dilayaa qof buu dilay waa loo dilayaa saas waxaa qaba jumhuur ulculamaa afarta aima saasay qabaan alimaam shaafici usoo daliishaday qofka sakraanka ah in tasarufaadkiisa loo qabanayo wixii asaga dheef u ahay wixii dhib ku ahba qowl iyo ficilba xadiidka nebigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam rufica alqalamu can alaa qalamkii takliifta saddex baa laga kor yeelay markaa saddexdaas ma jiruuri nabig wuxuu shegay alayh slam majnuun kii waallaa iyo kii hurday iyo ilmihii yaraa saddexdaasuu nabigu sheegay alayhi الsalatu wasalaam marka saddexdaa midna ma aha u ihi sakraankii ilmo yarna ma aha mana waallo waxa weeye mana aha qof hurda saa darteed xugubna ma aha saas darteed wuu ku dhacayaa alla wixii takliifa ah. walidaalika salaaduu ka tago iyo soon ka tago waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo laakiin qofka majnuunka ah salaadna soo qallayn mahayo soonna soo qallayn maayo midda kale imam shaafici wuxuu ihi qowlkan aan sheegay ee qofka sakraanka ah in loo qabanayo aqwaashiisa afcaashiisa waa qowlka ay fatwoon jireen dhammaan culimmadii fatwada bixin jiray xilligiisii waay haddaba qowlkaa wey qowlka muctamadka ah qiil baa wuxuu leeyahay tasarufaadka qofka sakraanka ah wax ka xasilaya iyo wax ka fulaya ma jiro qowl iyo ficilba qiilna wuxuu leeyahay waxaa dhacaya uun wixii asaga lid ku ah wixii asaga dhib ku ah ayaa dhacaya taqliidan caleyh inagoo ku adkaynayna qiilna wuxuu leeyahay sida qiraalkiisa hadduu wax qiro ama uu gabadha furo oo kale qiilna wuxuu leeyahay ha waqiil caleyh wuxuu waman aima qofkii ku dambaaba bimuziili caqlihi haddaba wuxuu ku yidhi qofkii ku dambaaba maxaa kaa baxay qofkii aan ku dambaabin maala qof baa daw cabay dabeetana dawadiibaa khalkhalisay oo maskaxdiisii bedeshay dabeetana islaantiisii u furay ka furi mayso kelimatu kufri buu ku dhawaaqay asagoo dee bedelan oon waxba kala garanaynin oo dawadii caqligiisii ay doorisay waxa wey gaaloobi maayo waa kada waa qofkii aan ku dambaabin illa kuma dambaabin qof kale ama inta la qabtay khamri la cabsiiyey kumuuna dambaabin hadduu gabadhii sidaa ku furo ka furi mayso waaya waa man qofkii aima ku dambaabay muziili caqlihi caqligiisa wax suulinaya min sharaabin cabitaan ah aw dawaa'in ama dawa ah nafada alaaqu alaaqiisa waa uu fulaya wa tasarufuhu iyo tasarufaadkiisa wax alla wuxuu sameeyaa lahu ama tasarufka asaga dheef ha u lahaado wa calayhi ama tasarufka asaga dhib ha ku ahaado oo lid ha ku ahaado qowlan ama hadal ha ahaado wa ficlan ama fal ha ahaado uu samaynayo cala madhabi muctamad haddaan qabano wa fii qowli qowlba wuxuu leeyahay laa tasarufaadkiisa wax ka fuliya ma jiro maxaa yl faham saxiixa male waqiila waxaa yidhi calayhi tasarufaadkiisu asaga unbay ku soconayn wixii asaga lidku ah sida alaaqii iqraarkii unbaa waaya haddaba waxaa la mid a ah, hadduu dhaho wakadaa damuki dhiiggaagaa furan buuri way furmaysaa maxaa dhiiggu jidhkao dhan baa waxa wey ku dhisan sida ruuxda oo kale laakiin hadduu ku xidho alaaqii qaybaha jidhka ka mid aha ee waxyaabaha jir ku jira ee fadalaadka ah jir ka soo baxaya sida candhuuftii dhididkii manidii caanihii waxyaabahaas caanahaagaa furan manidaada furan caraqaagaa furan candhuuftaadaa furan ku furmayso sidaa sax ah maxaa yh waxyaabahan jidhkii kama tirsano waa waxyaabo isbedelay oo diyaar u ah inay soo baxaan fadalaad u diyarsan inay jir ka soo baxaan wey wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho rubuucuki rubucaaga ow bacduka ama barhkaaga juzuka ama juskaaga oo kabiduka beerkaaga shacruka ama tintaada dufurka ama macdida taaliqan way furan yahan waqac wuu dhacaya talaaqi wakada waxa lamida dababka dhiiggaaga calmadaha muctamad haddaan qabanno laa fadlatun waxyaabaha dheeraadkaase maya wax dheeraada maya hadduu talaaqi ku xidho wadalika mithaalka riiqin canuufti wey wa caraqin ididkii wey wakada maniyun manidi baa ah, wa labanan caniif la sax muctamad haddaan walow qaala hadduu dhaho limaqduucati yemiinin gabadh midigtii ka go'an yemiinuki midigtaadu aaliqun way furan tahay lam yaqac ma dhacayo alaaqii cala madhab muctamad haddaan qaban eg haddii uu xubin gabadhan aysan lahayn uu ku xidho alaaqeedii ku furi mayso tusaale ahaan wuxuu hi midigtaadu way furantahy gabadhan aslan midigtu way go'an tahayba oo gacanta midigta way ka go'anta de wixii lagu xidhay waa maqan soo maaha sidaa darteed alaaqii dhici maayo xubinta lagu xidhay waa ina tahay xubin ee joogta oo gabadhii ay leedahay walow qaala hadduu dhao ana anigu minki adiga xaggaaga taaliqun waan ka furanahay oona waa uniyeyso taliiqa gabadh inuu sidaa ku furo daluqat way furmaysaa waylimin yanwi hadduusan niyeysanin alaaqan furiin falaa ma furmayso wakada waxaa la mid ah in lam yanwi hadduusan niyeysanin idaafatahu alaaqii inuu idaafeey ilayha iyadii fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dho ana anigu minkii xaggaaga baainun waan ka dheerahay shuruda waxaa la sardiyaa niyatu alaaqi alaaqa niyadiisa la sardiyaa wa filidaafati idaafadii loo idaafiynay gabadhana alwajhaani labadii wej eena soo dhaafay ayaa ku sugan walow qaala hadduu dho istabri'ii hubso raximii raximkayga minkii adiga xaggaaga ka ahaaday minkii xaggaaga ka hubso falawun lawi weeye waxba kama jiraan wey hadalkaasi waqiila waxaa nawa hadduu niyeysay alaaqa inuu sidaa ku furo waqaca waa u wuxuu idhi hadduu xaaskiisa ku dhaho anigu waan kaa furanahay aniga waan kaa furan eg waxay ahayd sida asalka inuu dhaho waad iga furan tahay ilaan gabadhu ku dhacaya maxalki alaaqu waa gabadha laakiin hadda asagaa isu idaafay wuxuu dha waan kaa furanahay ana ninkii aaliqun buri uu niyeystay inuu gabadhan sidaa ku furo waxay noqonaysaa sida kinaayadii oo kaleo gabadhii sidaasay ku furmaysaa hadduusan niyeysan inuu sidaa ku furana waxawey ka furmi waa sida kinaayada oo kale a sooma midda kale ninku gabadha wuu ka furmi karaa markaan dhinac ka eegnooo waxa weye maxaa yeele asaga laftiisa dhinac uu ka dabran yahay oo gabadha xuquuqdeedii baa laga rabaa meherkeedii iyo nafaqadeedii iyo ilaalinteedii iyo maraynteedii wax badan baa laga rabaa marka markuu leey waan kaa furanay macnaha xuquuqdaadiiba meeshaa kaga lugbaxayaa wey waay wakadaa in lam yanwi idaafatahu ilayha wuxuu uga jeedaa haddii lafdigan uu ku dhawaaq ana minkii taaliqun waxaa la sardiya horta inuu hee alaaq uu niyeysto sidoo kale waxa weeye inuu niyeysto inuu gabadha u idaafaynayo alaaqa oo ayada uga jeedo inuu furayo maa inuu naftiisa uga jeedo naftiisa ma furmayso asagu ma furmayo ee furiinka waa inuu ula qastaa gabadha ana minkii aaliqun ha dhaho alaaqna ha u qasto gabadha inuu furayana ha u qasto oo alaaqa asaga iyadoo ku ridayo maa hadduu asaga naftiisa ujeeda inu alaaqa ku rido taa waxaa la mid ah wakada in lam yanwi idaafatha idaafatu ilayha fi lasax markuu leyahy hadaba laba wej baa ku jira wejka muctamadka waxaa weeye waa inuu niyeysto inuu gabadhii u idaafeynayo alaaqa iyada laftirkeeda khilaaf alasaxna wuxuu leeyahay shardi ma aha inuu u idaafeeyo ayada haddaba hadduu dhaho ana minkii baa-inun anigu xaggaaga waan ka dheerah eg hadda wuxuu isticmaalay lafdi kinaayo ah ana minki baa-inun lafdiguna waa kinaayo waa baa-in ana minkina wuu yidhi oo laftiisa u idaafeeyey alaaqi waxaa la shardiyaa inuu niyata alaaq la yimaado o in uu u idaafeeyo gabadha inuu niyeystana labadii wej eena soo dhaafay baa ku sugan labada wej maxay ahaayeen wejkii asaxa ahaa oo lahaa inuu gabadh idaafeeyo waa shardi iyo khilaaful asax oo leh shardi ma aha labadii wej ee nagu soo dhaafay wakada in lam yanwi ilayha fil asax labadii wej baa halkan ku sugan sida muctamadkaana waa shardi inuu niyeysto inuu gabadhi idaafeeyo hadduu gabadhii ku dhaho hubi raximkayga xaggaaga ka ahaada istabri raximii minki hadalkaasi waa lahwi maxaa ninku raxim ma hadalkan hadal toosan ma aha laa sharcan walaa luqatan walaa curfan marka hadalkani wax macno uu samaynayo ma jiro haba yaraatee gabadhi ku furi mayso maaa hadal toosanba maa hadalka qiilba wuxuu leey maya hadduu inuu ku furo uu dhigeysto sidaa way ku furmaysaa oo marka waxay noqonaysaa raximkii anugu aan iska lahaa fur ayay noqon yani iska hubi bay noqonaysaa lafdigan laqmadan baan kusoo celinayna wuxuu hi walow qaal hadduu dha ana anigu minka xaggaaga daaliqu waan ka furanahay wanawa niyeysan taliiqa inuu furo talaqaat way furmaysaa waylam yanu haduusan niyeysan talaaqan furiin falaa ma furmayso wakada waxaa la mid ah in lam yanu haduusan niyeysan idaafatahu inuu u idaafeeyo alaaqii ilayha gabadhi walow qaal haduu ana anigu minkii xaggaaga baa-inu ka dheerahay shturda waxaa la sardeeya niyatu alaaqi alaaqa niyadiisa wa filidaafati idaafayntii loo idaafaynay gabadhiina alwajhaani labadii wejna soo dhaafay ayaa ku sugan walow qaal hadduu istabri ii hubso raximi raximkayga minka xaggaaga ka ahaaday falaqun lagu weeye waqiila waxaa nawa hadduu niyeysa alaaqa furiinkeeda dhacaya wallahu tacala aclam